الطacaam baabu الsalami horumarin la hormariyo fi الطacaami cunnadii in iibkeedii la hormariyo oo cunnadii qaadashadeedii iyo lacag bixintii la kala hormariyo ayuu baabkan u baab yahay salamna waa la yidhaahdaa salafna waa la yidhaahdaa assalamna waa la yidhaahdaa asalafna waa la yidhaahdaa horumarin wa waa qofkii in iib u dhaca iibkaasna labada shay oo lakala mxuu la kala wareegsanay oo lacagtii iyo badeecadii ay waxaa weeyaan badeecadi dambayso oo lacagtii la hormariyo arrinka isagaa shareecada waxay ka qabta ayuu baabkan u baab yahay badeeco ayaad iibsanaysaa lacagtii aad hormarini badeecadina gadaal dambe ayaad kala wareegeysaa ama gurigii mar dambaad la wareegeysaa arrinka isaga maxaa bannaan noocyo bannaanna way jirtaa oo salamka haduu shuruuddiisii yeesho noocyo aan bannaanayn oo xaaraan ahna way jirtaa way noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacala oon bannaanayn xadiidka afar kun lix boqol iyo toban iyo afaraad waa xadiid saxiixa su-aalaha caawa insha allah waxaan yeelaynaa gebagabada markaan cashirka dhownahay ayaan u gooni yeelaynaa cashirka si u yaro socdo insha allah tabaaraka wa tacala marsaan la soconno xadiidka afarku lix boqol iyo afariy tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasri alay tla qulna cubaydillah bn sacid sarqsi wa hiqatun suniyun maamuun qaala xaddatana yaxya ibn sacid alqaطaan can shucba waa imaamkii can cabdillaahi ibn abi lmujaalid alkuufi <clears throat> waa iqa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi sa'altu waxaan weydiyey ibna waxaa idiin qoran ibna abi ofa ibna ubayi ofa ah, halkan ku qoran sax maaha sa'altu waxaan weydiiyey bna abi wfa cabdulaahi bna abi awfa saxaabiga jaliilka ah ayaan weydiiyey can isalafi waa sulfada iyo horumarinta salafka waxaa la yihah waa nawcu min albeyci yucajalu fiihi thaman wa tudbatu asilcatu bilwasfi ilaa ajalin macluum tacriifteeda iyo qeexitaanka salafka ama salamka waxaa la yidhaahdaa waa nooc beec ka mid a ah. kow tan labaadna lacagta iyo wixii kaashka ahaa oo la bixinay ayaa la hormarini waa laba tan saddexaadna badeecadana tilmaam cad ayaa lagu koobi amaba lagu xaqiijini kaba soo qaad waxyaabaha hadda salafka ama salamka loo isticmaalo waxaa ka mid ah dhismayaashan tirada badan oo hadda socdaa ka mid ah oo qofka lacagta laga sii hormarsani laakiin waxaa loo sheegi in toddobaatan iyo shan fiid ama qadam waxa loo yaqaano oo isku wareeg ah guri ah oo intaasoo qol ah qolka hebel amaba qolka fadhiga intaasoo muxuuha fiid oo isku wareeg uu yahay qolka jifka intaa uu yahay yani qualitiga alaabta la gelina ay noocaa tahay wahaakada yani wasfi cad ayaa qofkii marka lacagtii looga qaadana salam ahaan ama salaf ahaan ayay u iibsadaan dadka hadda masaladaas waxay hoos imaanaysaa masalada loo yaqaano asalamu aw isalaf ay hoos imaanaysaa saah loola socdo waa noo imaan doontaa amilada nabigan ayaa noo sheegi doona sala allahu alayh wali waslm iyadoo xataa cunno ah iyadoo badeeco ah qaar la ogol yahay iyo xataa qaar ay xoolo nool oo muxuu ahaa caloosha hooyadood ku jira kuwa ka sii dambeeya kuwa caloosha ku jira kuwa ay sii dhaleen oo xataa la sii iibsani oona laakiin bannaanaynoo xaaraanna kulli waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oo laakiin suurada salafka leh laakiin salamka waxaa weeyaan bannaan waa kan horumariskaas oo la hormariyo badeecadani dib laga qaato iibka isagana u ansaxa nooca bannaan waa kan marka dhegeysto saxaabigaas ibn abi awfa loo yaqaano ayaan wax ka weydiiyey can isalafi salamka waa lacagtii oo la hormariya badeecadina gadaal laga qaato qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahnay nuslifu kuwa hormarino calaa cahdi rasul lah rasulka zamankiisi salى اllahu alayhi waali wasalam iyo wa abi bakrin abu zamankiisii iyo wa cumara sayd cumar radia allahu canhum zamankoodii ama zamankiisii ayaan hormarin jirnay o beecaas noocaasa waan ku dhaqmi jirnay fi lburi garbida ayaan lacagteeda hormarsan jirnay iyadana qaadashada dib u dhigi jirnay iwa shaciiri qamadigi iwa zabiibi zabiibka iwa tamri timirti ilaa qowmin dad baan saas iyada ah ugu hormarsan jirnay ama ugu hormarin jirnay lacagta laa ilaa qowmin qola maa nura aanan ogayn ama u arkaynin cindahum agtoodii inay qamadigii iyo burki iyo timirti iyo zabiibki inay haayaan xataa aanan hubin oon weliba u malaynaynin ayaan beecaas wax ku kala iibsan jirnay waa xilliga nabigeenna calayhi salatu salaam iyo xilli abubakar iyo xilliga cumar radia allahu canhuma wa sa'altu waxaan weydiye ayuu leeyahay ninka la cabdullah ibn abulmajaalid waxaan weydiiyey waan boodi miya de maad iga qabataan hay kunaa waxaan nahay naslifu kuwa hormaryada oo lacagta hormaryo calىa ahdi rasul nabiga ale zamanki sal slm wa abi bakrin sayd abubakr allahu canhu arda wa cumara sayd cumar radia allahu tacala canhu arda fi lburi garbidi iyo whaciiri amadigi iyo wtamri timirti ilaa qowmin dad laa adri aanan ogeyn acindahum agtooda inuu ahaaday noocyada aan soo sheegnay oo lacagteeda usii hormarinay inay hayaan am laa mise aynan haynin annagoon ogeyn aanoon ogeyn ayaan u hormarin jirnay oo lacagtaan siisin jirnay wabnu abza cabdiraxmaan ibnu abzana qaala wuxuu yidhi mila dalika sidaas oo kale ayuu asna yiri weyaan isna saas iyada ah ayuu fatwooday ama uu nabigeena ka sheegay ama xilliga nabiga ay dhici jirtay calayh slat slaam ay xilliga abubakar iyo xilliga cumar ayuu asna sheegay weyaan waaya xadiidka ama baabu salami baabu salami horumarin tii hor maxay aad cunno cunnadii marka waxaa weeya marka aطacaam la yidhahda inta badan wuxuu ku dhici jiray cunnadii xilligaas aadka loo isticmaali jiray shaciirta ay ahayd qamadiga laakiin eh, waxaan kala jeeda burka burka oo gerbida qamadigina waa loo isticmaala cuno dhanna waa loo isticmaalaa aacaam baabu salami ti or marka fi acaam tanna waxaa weyan fi zabiib zabiibka gooni ahaan loo tilmaamay baabu salami horumarin lacagtiisa la hormariyo fi zabiibi zabiibka oo salafka ama salamka loo isticmaalayo baabkan u xadiidka afar kun lix boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai alay akhbarna maxamed bn khaynaan almurasi wahiqatu qala xadaثna abu dawuud طyaalisi wahiqatu xaafidu halita fi axaadiid qala amana shucbatu imamka qala xadaثna ibn abi mujaalid wcabdullahi alkufi wahiqa qaala maratan marna wuxuu yihi cabdullah mar wuxuu yihi ibn abi mujaalid marna wuxuu yihi cabdullah wa qaala maratan muxamed ayuu yihi weyaan qaala wuxuu yidhi ninkaas isaga ah oo ibn abilmujaalida tamaara waxaa murmay abu burda alaslami iyo raximah اllah wa cabdulahi ibnu shadaad labadaa ayaa waxay ku marmeen fi salami lacagta la hormarani oo badeecadiina gadaal laga qaadani oo iibka noocaasa ayay ku murmeen fa arsaluunii anaa i dirin ibna abilmajaalid ayaa la diray cabdulahi ilaa ibna abi awfa cabdulahi ibna abi awfa ayay ii direen fasa'altuhu markaan soo weydiiyey radia allahu tacala arda fa qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahnay nuslimu kuwa hormariyo calىa cahdi rasuuli اlahi rasuulka zamnki sal slm slmkaas ayaan ku dhaqmi jirnay ama slkaas wa calىa cahdi abi bakrin radia allahu tacala anhu arda xilligiisa abu waan ku dhaqmi jirnay wa calaa cahdi cumar sayid cumar zamankiisa waan ku dhaqmi jirnay fi lburi gerbidii iyo washaciiri qamadigi iyo wazabiibi zabiibki iyo watamri timir ilaa qowmi qolo ayaan kula dhaqmi jirnay oon ka iibsan jirnay oon kula muxuu ahaa ganacsan jirnay ilaa qowmi qolo maa nuraa aanan arkaynin oo inoo muuqanin cindahum agtooda inay ahaatay noocyada iyadana agtooda yihiin oy haayaan ayaan kula dhaqmi jirnay oo salafkaas ayaanu samayn jirnay ama salamkaas wasaltu waxaan weydi waxaa dhihi codalka saga abi mujaalid cabdullahi ayaa alkuufiyi wasaltu waxaan weydi ibna abza cabdiraxmaan ibna abza ayaan weydiiyey ibna abza ma taqaanaan ibna abza ayaan weydiiyey faqala wuxuu ibn abza midla dalika cabdullahi ibn abi ofa ayuu ku raacay isna weeyaan ibn abi abza waxaa weeyaan nin la yidhaahdo waaligii waaligii iyo gobnatoorihii magaalada maka sayid cumar u joogay radia allahu tacaala canhu ardaa ayaa sayid cumar oo maka u socda ayaa waxaa ka hor imaaday amaba isaga oo socdo safar ayaa waxaa ka hor imaaday oo kulmeen gobnatoorihii markay muxuu baryo weydiiyeen ayaa wuxuu yidhi war magaaladii maka yaad ugu soo tagtay markaasaa wuxuu yidhi ood ka dhigtay adna booskaadi sii qabani kumeel gaar ama kusimayaad ka dhigtay markaasa wuxuu yidhi ibna abza markaasuu yidhi ibna abza ku ahaa markaasuu yidhi waa addoomihii lalahan jiray oo la xuray cumar marka markaasa intuusan la hadlin ayaa wuxuu yidhi laakiin ilaahay diintiisa ayuu aad u yaqaanaa qur-aankan waa xigsan yahay xaaraanta iyo xalaashan aad buu u yaqaanaa waa nin diinta ilaahay yaqaano markaas cumar wuxuu yidhi xabiibkayga ayaan ka maqlay rasuulu اlahi sala allahu alay wasalam isagoo leh ina allaha layarfacu bihada اlqur'aani aqwaama wayadacu bihi aakhariin nabigeen ayaan ka maqlay ala sla isagoo leh ilaahay qur-aankan dad ayuu ku saromariyaa iyo diintan islaamka dadna ilaahay baa ku duleeya subxaanaه wa tacaala lidaalika niminka quraysh ee ogeydeen oo madaxa ummadda u saarnaa markay diinta qaadan waayeen raggaas ayaa madaxu noqdeen oo maamulayeen marka diintan ilaahay qofkii qaato man araada اdunya facalayhi bialqur'aani wاddiin waman araada alaakhira facalayhi biاlqur'aani wاddiin waman araada اdunya wاlaakhira facalayhi biاlqur'aani wاddiin sidaa weeyaan marka diintaas halkaas ayaa lagu gaaray ibn abzag waa ninkaas weeyaan marka salamkii iyo salafkii waxaa weeya shardiga u xiran waa in la yaqaano toban kiila iyo boqol shilin aan kala iibsan aan kala iibsanay tobankaas kiilo waxaan kaa rabaa bil kadib ama sanad kadib ama lix bilood kadib haalibanna waxaa weeyaan in lix bilood wixii ka yar ay noqdaan ayaa waxaa weeyaan ay a'immada in badan sheegaan qaar saddex bilood qaar lix bilood wahaa waaye baabu salafi horumarin fi himaari mirihi mirihi in salaf ahaan loo iibsado oo waxaa weeyaan qofka laga iibsado miro geed saaran ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun lix boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasir alayh sala akhbarna qutayba ibn saciid ibn jayn wa tariif albaqrar wathiqatun thabt qaala xadathana sufyaan ibn cuyayna waa sidoo kale can ibn abi najiix wa cabdullahi ibn abi najiix almaki wathiqatun rumiya bilqadar wa rubama dallas can cabdillahi ibn kathiir almaki wa saduqun axad alaima can abi lminhaal abulminhaal waa cabdiraxmaan cabdiraxmaan mudcim albunani wathiqa qaala wuxuu yidhi abulminhaal samictu waxaan ka maqlay ibna cabaas cabdulahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cabdinabi sal sl ayaan ka maqlay qaala isagoo yidhi qadima rasuula nabiga alla ayaa soo galay sal sl madiinata magaalada madiina wa hum saxaabadii iyo reer madiinana yuslifuuna ay hormarinayaan fi tamri timirti asiniin sanada asanatayn ah, cafwan asanatayn laba sana iyo wahalaa iyo saddex sana yacnii timirta geedkaada ka soo go-eysa iyo muxuuaha geedahan timirta ah midhaha ka soo go-ah saddex sano ayay sii iibsanayaan ay horumarsanayaan saddex sano ay sii iibsanayaan iyo laba sano fanahaahum nabigu u diiday sala allahu calayhi waali wasalam maxay iibsanaa marka ma taqaanaa waxay leeyihiin beertaada wax al ka soo go-o sanadkan koobaad wax al ka soo go waxaan kaa siinayaa boqol kun sanadka dambana wixii ka soo go-o laba boqoloo kun ama boqol iyo konton kun ka sanad saddexaadna boqol kun waa lagu sii heshiini yaa yaqaana wax ka soo goy boqolkaa wax ka badan miya ma wax ka yarba lama ogola fanahaahu nabigu udiy sal slm qaala wuxuu yidhi man aslafa qofkii wax hormariyo oo dhaqaalo hormariyo salafan hormarin falyuslifa hormariyo oo beecaas lacagtiis lasii hormari badeecadan gadaal laga qaadanay wayaane fii kaylin beeg macluumin la yaqaano toban saac waa kaadaa oo wasn macluum iyo miisaan la yaqaano toban kiila ilaa ajalin macluumin iyo zaman la yaqaano marka marba haddaad wax iibsanayso oo wax iyagana marka iyada aadan la wareegaynin shayga isaga ah xaaladan salamka ah waxaa laasim ah in laba shay la helo laga maarmaan horta waa in lacagta la hormariyo koow saddex shay la helo tan labaadna waa in shaygan miisaankiisa ama beegiisa ama mitirkiisa la yaqaano macluum waa inuu noqdo sidoo kale tan saddexaadna waa in zamankana muddo la yaqaano ay noqoto muxaram kun afar boqol iyo afar iyo afartanka hijrada nabigeena sala allahu alay waslm marka la gaaro ayaan timirtaas kaa rabaa ama kaa rabaa qamadigaas lacagtana waa tan waa inay saa noqoto miqaa kiila konton kiila boor cad waa mogta waa inaysaa noqoto salabka la ogol yahay ama ogolyahy waa sida weyaan baabu istilaafi alxayawaani xoolo in la hormarsado iyo istiqraaduhu in la daynsado ayuu baabkan u baabya xadidka afar kun lix boqol iyo toban iyo toddobaad waa xadid saxiixa qala alimam nasa a abarna amr ali flas wa iqatun xafid qala xadana abdurxaman hadi wa imam qala xadana malik ibnu anas imam daar hijr can zayd ibn aslam can ataa ibn yasaar raggaa kulli waa taqaana waa raggii ورقي أي مضها وثيقة وضها عن أبي رافع أبو رافع أسلم القبطي المدني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي جليلة أن رسول رسول صلى الله عليه وسلم قال يخادمها أن رسول رسول صلى الله عليه وسلم أيانا حري أن رسول رسول صلى الله عليه وسلم استلف حهر مرصدي من رجل بكرا قربع qurbac ayuu ka hormarsaday faataahu uu yimid qurbac marka ragga qaar oo yaryar aqoona laga yaaba waa geela kiisa labka amaba ragga ah insaca tacbiir oo yar canug yar oo geela ah weeyaan oo waliba er, muxuu ahaa dakar ah, amaba lab ah waay faataahu u yimid yataqaadaahu isagoo muxuu ahaa ka siin dalbani ama oofin dalbani bakrahu qurbaciisi qurbaciisi inuu kaas ka qaato ood qurbici ka hela ood qurbigii qurbac aad ka daynsaday la siiyo isagoo dalba ayuu imaaday marka dayn qofka aad ku leedahay dayntii aad u doonanaysaa o faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm acuuhu qurba ciisa siiya qurba ha la siiyo yarxamuk allah falam yajiduu ma ayna helin ilaa sinan da ma oyane fowqa sinihi dadiisi ka weyn qurbi hadduu shan jir ahaa qurba waxaa la helay toddoba jirkaba soo qaad dadii nabigeenna uu daynsaday calayhi salaat slaam da'ka weyn waxaan ahayn waa la waayey qaala wuxuu yih rsulkan acuuhu siiya maxaa yeelay acuuhu siiya waa la siiyey faqaala kadibna wuxuu yidhi ma ilduufa hy hy <laughs> faataahu yataqadaba faqaala wuxuu yidhi lajurima wuxuu ku yidhi inaliq tag fabtac lah waxaa u iibisaa bakran qurba faataahu u yimid faqaala wuxuu yidhi maa asabtu ma aanan asiibin oo ma helin ilaa bakran qurbac oo rabaaciyan todoba sano galay ma ooyane lixdiioo dhamaystay todoba sano ayuu galay oo waxaa weeyaan ilkaha hore ayuu ritay rabaaciyan khiyaaran oo weliba aad u qiimo badan aad iyo aad ama buuran amaba muxuu ahaa qoor ah wamaa ilaa dalik wixii geel lagu jeclaan jiray fa wuxuu yih rsulkeena sal slam acihi sii faina khiyaaran amaba kii hore ka wanaagsan waa yani hataan waa noqon kartaa qaala wuxuu yidhi acطihi sii faqala wuxu yhi acطihi sii faina khayra اlmuslimiina muslimiinta kan ugu khayr badan ayuu ahaaday faina khayra اlmuslimiina muslimiinta kan ugu khayrka badan axsanuhum kan ugu wanaag badan qadaa'an xagga guditaanka dadka dadkaasa ugu fiicane sii weeyaan ribo ma noqona maadaama uu qurbac shan jir ka qaatay ka daysaday inuu qurba siiyo inta ayada ahayd ka weyn maya ribo ma noqonay maxaa yeelay aslan xayawaanka noocyada ribada ay gashay maba ahaba macnaheedu maxay ta riba alfadliganka hadda la socdaya riba nasia waygeliyo ka buuxsami riba alfadli oo in la jimay wixii laasimka ah ma ahan ma ahan laakiin asnaaf ribawiya waa naqdayn oo dahab iyo fida iyo booskooda wixii taagan oo lacag ah iyo kullu matcuumin mudakhar shay kasta oo la cuno oona la kaydsado kuwaas isku muxuu ahaa ayaa asnaafi ribawooyin la isku yihahda ama noocyada ribada fadliga ay gasho laakiin xoolaha nool ma ku jiraan riba alfadli ma galayaan calaa arjax insha allah tabarak wa tacala waaya xadiidka afar kun lix boqol iyo toban iyo sideed xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay akhbarna camr bn mansuur النسائي وثيقة ثبت قال حدثنا أبو النعيم الفضل ابن دكين وثيقة ثبت قال حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل الكوفي ثقة يتشيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وثيقة المكثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في أبو هريرة كان وxa u sugnaaday rajulnin calى النabiي kaana waxaa u sugnaaday lirajulinin calى النabiي nabiga korkiisa calayhi salat slam nabiga ayuu ku lahaa sinun da oo min alibil geel ah yacnii neef geel ah oo da jooga ama shan sano ama afar sano ama waba ayuu ku lahaa fa ninka u yimid qaadahu isagoo nabiga inuu neefkiisii geel ahaa oo da'daas lahaa inuu siiyo oo daynta uu guda isagoo dalbani fa qaala wuxuu yidhi acuuhu siiya falam yajiduu ma ayna helin ilaa sinan da oo fowqa sinihi dadiis ka weyn mooyane waa tii suuqa la aadi moogta qaala wuxuu yidhi acuhu siiya fa qaala ninka wuxuu yidhi awfaytanii waad ii oofisay oo weli waad ii kordhisay ood ii ziyaadisay saas ayuu nabigu ku yidhi sal slm ninka ayaa dhihi fa qaala rasuulka al wuxuu yidhi sal slm inna khiyaarakum kuwiinna khiyaarka badan axsanukum kuwin inkugu wadaagga badan weyn qadaa'an xagga guditaanka lidalika ikhwani اkiraam mas'alada ku saabsan beeca raxima allaahu imra'an samxan idaa idaa qada samxan ida اqtada samxan ida baac samxan ida اshtara samxan ida qada samxan ida اqtada horaan wax badan u sheegnay marka beeca la joogo waa saas beeca sidiisaba samaaxadaas ayuu ku fiican yahay oo qofka dhegdhege inuusan noqonin toban shilin iyo labaatan koo shilin iyo waxyaabahaas oo muxuu ahaa adigana wax weyn aan kuu taraynin waxba oglaan aan kaa dhibaynin in aad qofka hadduusan haynin in muxuu ahaa aad aan isugu sii dhadhajin dhadhajin gorgorada tirada badanna aan aad loo badanin iga dhin iyo ku dar ku dar ku dar igadhin iga dhin iga dhin baabkaasna liska yaraya qofkan wuxuu ku helayaa wuxuu ku helayaa ducada nabigeena sal slm dadkana xataa way soo raacayaan dadka xataa way soo raacayaan oo qofka lagu yaqaana samaaxada waxaa ka mid ah hadalka xaday uu sheegay walaalkeen oo koobka shaha muxuu ahaa ha loo dhiga ahayd oo ninka muxuu ahaa in markuu imaado in koob biyoa ah loo shubay koob shaha la siiyo iyo haddii meesha ay qaadayso annaga hadda mota meelaan wada cariiri waa meel hadda la istaagaba meel la istaaga malaha meeshaan waa iska runtii waa lagu kadeedan yahay suuqyadeena waa aragteeno habka loo dhisay saan si ka fiican waa loo dhisi karay saan si ka fiican xaqiiqatan oo caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa muuqaal ahaanba ka fiican waa loo dhisi karay laakiin meeshii aan ka bilownaa meel ciriiri ahayd meeshii ciriirigeed waa marka wax lagu beesgelay taqriiban adduunka meel suuqyada saan u yaryar yihiin inaad aragta aad uma badnaan u malaynaa weliba khaasatan kaba sooqaad shan boqol oo dukaan ama laba boqol oo dukaan ama boqol iyo konton oo dukaan oo hal guri kudhex yeel oo kulliga muxuu ahaa labalaba mitir ah weliba xilligan <laughs> karooraha allah naga badbaadiye iyo xiliyadaas aad uma fiicno marka ma ogtahay midda kale waxay dhihi jireen ilaahay subxana wa tacala waxaa lagu baryaa waalweyn marka meelahan dhokod waa laga fiicnaan lahaa hadda lidaalika guryihii hore hadda dhisnaa guryihii marka hore dhisnaa oo hadda dalkan hadda aan joogna ka dhisnaa qolal waawaayna la dhisi jiray kadibna qolyo dhexdaanaan soo baxeen bahalla waxay dhiseen adigo darweyah oo la yaabaysa yaraanta ay qabaan hadda diba hadda loo hadda waxaa loo baxay dana in qolalka dib loo weynay marka waxa wey way fiican yihiin lidaalika nabigeena calayhi salatu salaam waxyaabaha sacaadada iyo qofka muxuu ahaa adduunkan inuu ku raaxaysto ood yacni stresskan hadda imtixaankan ummadda haysta lagaga baxa waxaa ka mid ah oo qofka ilaahay sacaadada uu ku siina waxaa ka mid ah guriga waasica ah, guriga waasica ah iyo waxaa kaloo ka mid a ah, iyo eh, gaadiidka asna hayiinka ama waasicaha ah ka mid marka arrinka asaga waa arrin aad muhiim u ah xaqiiqatan hadda guryaha cariiriga in badan mashaakisha hadda zawjiga maaragtay oo kaba soo qaad hadda isfuritaanka in badan oo dhaca amaba ninka iyo xaaskiisa oo isku kadeedan ama ilmaha iyo mxuu ahaa reerka isku kadeedan inta badan waxyaabaha keena waxaa ka mid ah guryaha cariiriga guryaha cariiriga ka mid waxaa weeyaan guriga waa cariiri haddii waxa yar guriga haduu hadda waasi ahaan lahaa oo halkaas kale qol jiif u ahaan lahaa halkaas kale qol jiif intana barxad wada udhexaysa hal u ahaan lahaa wixii marka halkaas ka dhaca oo kaba soo qaad muxuu ahaa wax jabay amaba qof albaab si xun wax u dhuftay iyo xataa aadliisu maqlay laakiin markii waa isku wada dhegan yihin saa isku wada yihiin masquusha xataa qofka aado qofkii hurdafooda u soo boodi soo saa maaha ilmihii laftarkoodii waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa dumarka iyo ragga inay ilmaha oohintooda isku qabtaan ninka maanta o dhan wuu kadeedna oo maanta idil xamaali iyo fakasho iyo ordu ku jiray caawa habeennimo ayuu muxuu ahaa ciddii markuu nasan lahaaba meeshu waa celini matu waa laba qol ama qol iyo fadhi kadibna laba canug oo mataara <laughs> ayuu ilaasi kan markuu hurda kala soo kici ama midaaba mxuu ahay raqandaysan oo iska oyni ninkaana waa sakaraad war xoogaa maad naga aaminsiis soo boodi wadaadka marka war waxaa ma mase naga yeel islaantii marka cadaab ay geli haddii hadda ay kaba soo qaad guriga aad guriga labaas aan laha qol kale intay la tagto ay ayr halkaas marka mxuu ahay mar ay ay mxuu ahaa briton u raadisa iyo mar ay waxaa weeyaan ay ay habta iyo mar ay mxuu ahay ruxdo iyo mar ay la soo jooda ile maanta inta badan guriga ay joogtahay inay iska yar nastaa dhici karta suuragal marka marka mashaakil badan waxaa kaba soo qaad mashaakilsha imaana waxaa ka mid ah guriga hadduu waasic yahay maxaarimta gabadha oo dumarka wixii la midka hadday guriga imaadaan ishkaal ma yeel lianna halkaas iska degayaan markay degaan wax ishkaala culayso imaana ma lahan laakiin laba qol oo ciriiriyaa la degan kadibna waxaa imaani qofkii sodogiisaa imaani inka soomaalida ay ka yarxushood badan yihin oo saas ay aad ugu kuwa hore kuwaad damba naqan lakin kuma dhiiradaan waxaa laga yaaba in loo soo martiyo wamaa ilaa dalika halkan marka mxuu ahaa degagkan eh, mxuu ahaa qofkii qariibka ahaa wixii marka o dhan baa isku wada keedmaan masquulsha hal masquul ay tahay beri waxay soo maray anoo degan meel xaafada meelahaasa ah. ayaa inaan saaxiibo ahaynay ayaa guri ayuu mxuu ahaa kireeyey qolyo ayuu u kirey ay qaraabo yihiin marka u kirey eh, qol guriga hal masquul le marka islaan soo dahdiis ninkii asagaa guriga loo kiray ani waan ka ogaana ninkaa saxiibkaya oo guriga ninku kiray islaan soo dahdiisa gobollada ka imaaday aad taqaanina soomaalida kadibna gurigay soo degtay qayb ka soo degtay soo sooma degin waa laba qol io fadhi qolaa la dejiyey imaamadii waxaa weeyaan waxaa weeyaan wiilkii iyo gabadh iyo xaaskiina qol ay degan yihiin qolna waa fadhi musqushina waa hal musqul islaantii marka musqul markay u baahato soodoodii way baxaysaa xaafadii yarkan muxuu ahaa meesha garayna xaafaddiisii ama habeen ha noqoto ama <laughs> maalin ha noqoto halkaasay aadaysaa halkaasay masqul u aadi wax kastaa la sameeyey si kastaa la yar waxay tihi ma wiil soodohdiis aan nahay meel uu ku ifbaxay ee dabamari waay tii adduunka ceebtaas ilaahay mariga nag si kasta la yeel ninku wuxuu ku qasbanaaday marka inuu muxuu ahaa guri isteed meelahyd guri marka laba busqul iyo saddex busqulla inuu kireeyo ood kharash badan galo saasaan u khayr badan marka inkastoo dhaqanka soomaalida u saas ahaan jiray waxaan kala jeedaa masaladaas masale marka guryahan ciriiriga dhibaatooyinka ay keenaan ay ka mid tahay xaqiiqatan marka guriga waasica ah fawaaid badan oo badan oo badan oo diini iyo adduunyaba ah iyo nafsi ah ayuu leeyahay marka bal arrinkaasa lagu fikiro waay xaggeen marayna afar kun lix boqol toban iyo sagaal miya xadiidka afar kun lix boqol iyo toban iyo sagaal xadiidkaas waa xadiid صaxiixa qaala alimam nasai alي amt cabdiraxmaan imahdi hy isxaaq ibn ibrahim sooma alxandli weyaan ibn rahwey huwa waiqة dabt xujaة faqih qala xadaثna cabdiرaحman mahdi waa imamki qala xadaثna mucaawiya ibn صالح الxضرمي و صدوq له أwهاm qال samictu waxaan ka maqlay سacيid بن hani الkhawlani wa ثiqة yquل isagoo ayaan ka maqlay samictu waxaan ka maqlay arbaad alcirbaad ibn sariya abu najiix weeyaan radia الlahu taala arda yquل isagoo ayaan ka maqlay bictu waxaan ka iibiyey min rasulnabig allan ka ibi sal slm bakran qurba faataytu waan u imid ataqadaahu anoo inuu ii guda ka dalbani qurbaci qaala wuxuu yidhi ajal waan kuu gudi laaqdiikahaa laa aqdiikahaa kuma gudaaya laa aqdiikahaa kuma gudaaya ilaa najiibatan mid iyada ka fiican dayntii aan kaa qabay oo qurbac ahayd mid ka fiican oo najaabe iyo muxuu ahaa ka qiimo badan mooyane kaammuxuu aha kuuma gudaay faqadaanii wuu ii guday fa axsana wuu wanaajiyey qadaai guditaankii wuu ii guday uu wanaajiyey nabigana sal slam wa caraabiyu nin baa uu yimid reer baadiyeah yataqadaahu isagoo muxuu ahaa ka daynbixin dalbi sinahu da'diisii uus nabiga siiyey sala allahu calayhi waali wasalam faqaala rasul lah uri sl slm actuuhu xasisan sinan da siiyo siiyo yani dadiisi mse daka weyn labadaba suuragal laakiin dadiis siiyo weyaan ama daka weyn siiya aauhu ay siiyeen auuhu maaa idin qoran aauhu miauhu faacauhu bifatxi a yay u qoranta axsanta faacauhu wey faacauhu dada kordhaba faacauhu waxay siiyeen yowmadin maanta jamalan riti ayaa la siiyey qurbac yar mxuu bixi mogta riti ayaa la siiyey amaba dadiisa ka weyn faqaala wuxuu yidhi haada ritigan khayrun wuu ka wanaagsan uu ka weyn yahay min sini dadi aniga aan muxuua bixiyey ood nabi allo iga daynsatay waa ka weyn yahay weyaan faqaala wuxuu yih rasulkeena sal la slm khayrukum kii ninku uu khayr badan khayrukum kii ninku uu khayr badan weyn qada'an xagga daynbixinta sidaas weyaan waay baabu bayci اxayawaani xayawaanka iyo xoolaha in lagu iibiy biayawaani xoolo kale lagu iibi nasiatan iyadoo waliba dayn ah maxaa muuqda marka mesha inay banaanta inay banaaneen wacadda waa bannaanta khyaari ma arkaysaan waa ka tii hore waxay ahayd eh, dayn bay ahayd tanna waa iib xadيث أفرط لح بقل iy لabaatanaad waa xadيث صحيixa qala الimam نس أخبرna cمر بن cبد اللاs قال xadثna يaحيى بن سعيد القطان ويزيد بن زuريع وثiqة tbt labada ninba wa khaalid ibn xaari alhujaymi wa iqatu habt qala xadaana qaala waxay yihaheen saddexdooda xadaana shucba imaamkii qaala waahbaranii waxay i warramay axmed ibn fadala fadala ibn ibrahim النasائي saduuq rubama akhطأ qaal xadaثna cubaydالlah ibn muسى alcabsi wa iqaة tashayc mowlaahum weyaane qaala wuxuu yidhi xadaثna xasan ibn صالح اlamdani wa iqaة faqih caabid rumya btashayuc can bn abi caruba saciid weyaane can qataada ibn dacaamat sadusi اbصri can xasan bn abi xasan اbصri can samura ibn jundub can samura ibn jundab jundab weeyaan jundub qaala wuxuu yidhi ana rasul rasulka sal slm nahaa wuxuu diiday can beyci اxayawaani xayawaanka in lagu iibiyo bilxayawaani lagu iibiyo nasi'atan iyada oo waxaa weeyaan dib loo dhigaa wuu diiday laakiin arinka isaga ah waxaa weeyaan sida raajixa sidaa ma ahan sida raajixa qeybna waan soo marnay iyadoo laisdaymiyey ma arkaysaan waxaa kaloo u tegi doonaa iyada oo muxuu ahaa bannaan insha allahu tabaraka wa baabu bayci lxayawaani xayawaanka in lagu iibiyo bilxayawaani xayawaanka lagu iibiyo yadan xayawaanka la iibina marka waa geeli iyo arigi loodi iyo wix la ah iyo faraski baabu bayci ayawaani xayawanka lagu iibiyo bilxayawaan lagu iibiyo yadan biyadin ho iyo ho mutafaadilan isaga oo kala badan amaba kala weyn amaba kala tiro badan ayuu baabkan ubaabay xadidka afar kun lix boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri alay tlaq akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثana alleyt bn sacd can abi zubayr maxamed bn muslim tadrus waa saduuqun ah, mudalis weeyaan can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala canhuma qala wuxu jaabir jaa waxaa yimid cabdun adoon ayaa yimid nin adoonna hole leeyahay ayaa yimid oo fabaayaca wuxuu ballanla galay kula ballamay rasul rasulka kula ballamay sal slam ama kula galay cala alhijrati inuu maka ka haajiro oo ood madiine u haajiro hijro ayuu kula ballamay ama inuu usoo hijroodo madiine ayuu markaadi joogaydha haahay waaya walaa yashcuru mana ogsoona annabiyu nabigeena sal slm annahu addoonka ninka isaga cabdun addoon iyuma ogsoona nin un socdaa u yimid nabi allow igula ballam inaan hijrooda markaasa wuxuu yidhi wuu la baayacday mana ogeen inuu addoon yahay o fa jaءa sayiduhu sayidkii iska lahaa addoonkaas ayaa yimid yuriiduhu isagoo ninka dooni addoonkii hadduu soo hijrooday <laughs> waa inuu jooga nabiga la joogo madiine joogo meel kale looma ogola soo saa maaha marka addoonkii ninka lahaa oo sayidkiisa ahaa oo ninka raadin ayaa yimid o faqaala nebiyu nabig wuxu sl slm markuu ninkii ogaaday bicniihi iga gad haddiiba ninkii aad addoon adeed uu yahay iga iibi faishtaraahu nabigu wuxuu ugu iibsaday bicabdayn laba addoon aswadayni madow laba addoon madmadow muhiim maahan addoon cadaan iyo madow kuma xirno laakiin laba addoon oo midabkooda uu madow yahay ayuu ninkii ugu iibsaday ninkii laga yaba inu nink ku dhegdhegay kartidiis iyo wanaaggiis iyo dadnimadiis inuu yaqaanay ood ku dhegdhegay kadibna laba adoon wax ka yar inuu mxuu ah ka diiday ee suuragal markaas ugu iibsaday uma intaa kadibna lam yubaayic bayca lama gelin axadan qof waa nabigeenna ah bacdu intaa kadib xataa yas'alahu ilaa ka weydiiye acabdun huwa ma adoonba nin kasta oo bayca marka ula imaada waxaa weeyaan wuxuu dhihi jiri war ninki ma adoona mse xor qof xoolo aad leeyahay amaba addoon aad qof leeyahay haddii bayca lala gala adigu ma kugu lacagoobi marka saasuu dhihi jiray macalushahid marka maxay tahay addoon waa nwaa naf noolwa laba addoon baa lagu eh, bedelay waa bannaanta asnaaf ribowiya ma ahan saasuu marka imaamka istimbaad halkaasu kala soo baxaya wajada xayawaan hadda ma aha caadi ah inkastoo qolyahan ay manaatiqada yidhahdaan alinsaanu xayawaanu naatiq saas qolyaha mantiq waxyaabahaas baabkooda insaanka ama bini aadamka waa xoolo hadli saasay dhahaan hadal saxma lakin waa hadal xun alcumuum marka halkaasuu imaamka ka istimbaad kala soo baxaya haddii marka me booskaas aad ahaan lahaa dibi laba debi dibi oo muxuu ahaa lagu bedelo inay banaanaan lahayd ayu halkaas nabigimaamka kala soo baxay weyaan intaas waxaan ugu baxnay salafkii iyo xayawaankii xayawaan lagu iibiyo iyadoo dayn iyo iyadoo muxuu ahaa kaashah amaba markayda la kala qaadani hoo iyo hoo ah halkan waxaan gelaynaa beec loo yaqaano xabal xabal alxabala xabal alxabala maxaa loola jeedaa inta badan casharka iyaduu noqon doona Eh, ama qaybo ka mid a xabal xabala dhowr xadiida ku imaan doonta maxay tahay xabal xabala beec qolyaha jaahiliga ay ay wax kala iibsan jireen weeyaan muxuu ahaa wuxuu u imaanayaa hal riman markaasuu le niyow dhegeyso hashaan canugan caloosheeda ku jira markuu dhasho canuga asaga ah caloosha ku jira dhadig markuu noqdo canugaas uurka uu qaadi doono uurkaasaan kaa iibsanaya amaba canugaas calooshiisa geli doona ayaan kaa iibsanaya <laughs> waa waxay soomaalida dhihi jireen gubadkii ubadkii aan gubi doono aha baciidka daa cows ka soo bixi doona baciidka daaqi doona kadibna aan ugaarsan doona subagaan ka dhawaadin doona subaga cab samaynta samaynta aan ku gada subaga laa xawl <laughs> waa iska cab macabay cab kow ya <laughs> xasbal allah walaa walwakeel marka waxaan kala jeeda tantiy oo kale waa xabal alxabala waa marka hashaan rimayada ah canugan caloosheeda ku jira hadduu noqdo dhadig dhadigaas markuu weynaado oo kadibna rit riti u abaahyo oy kadibna noqoto rimiya canugaas caloosheeda gala iga iibi kaas wa wax ka jira marka ma wax ka jira haba ma lahan ma banaana lama ogolo laakiin jaahiliga ku dhaqmi jireen sidaa weyaan waa suwarta iyo noocyada beecyada xaaraanta xadiidka afar kun lix boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai alay sl abarna yaxya bn xakiim albasri waa xaafidun caabidun musanif qaala xaddatana moxamed jacfar waa qundar qaala xaddatana shucba waa imaamka can ayuub ibn abi tamiim sikhtiyaani can saciid ibni jubayr an ibn cabaas radi allahu ta anuma an nabi nabin wuxu ka rsul nabgen wuxuu yihi asalafu horumarintii fii xabali alxabala canuga calooشha ku jira canug uu dhali doono ama canug uu mxuu ahaa xaamilo ku noqon doono ama qaadi doono riban waa riba ribo weyaan yaعni xaaraan bas xataa maaha waa riba xaaraanta caadiga iyo ribada moogta waa kala daran yihin xaaraanta caadiga qofka mxuu u cuno iyo ribada labadaba waxaan banaanan laakiin ribada waa marxalad dheer aad u dheer lidalika xadii ribada ka hadlay waa timaan ka hadlaynay ribada waa khatar qofka baabka ribada ugu yar dembigiisa wuxuu leegyahay qofka ciyaada bilah wax carabka la marin kara maahane qofka inuu hooyadiis wax u doonto ciyaada bilah lidaalika akhyaarey isgaarsiiyo dadkan gurya dhiska bilaabay war isgaarsiiyo nodistan wii ku dhacay kuwaana qaato nodistan wixii ku dhacay kuwaana qaato sideetameeyihii laga soo bilaabo mandheero iyo wajeer iyo gaarisa iyo ma nairobidan dadka dhaqaalaha la ahaan jiro soomaaliyeed waa la yaqaanaa intooda badan hadda qabri ay galeen qaarna way nool yihiin way joogaan wali way nool yihiin dadkaas iyaga ah waxay ku halnigmeen riba ilaahay wuxuu ku shubay in badanoo ayaga ka mida dhaqaalo aad u badanoo la koobi karin dadka iyaga ahaa marka waxaa la tegi jiray toyota kenya iyo mitsubishi iyo halkaasaa la tegi baabuur riba ayaa markaa ah la soo qaadani riba cad ah labaatan baabuur toban baabuur shan baabuur saddex baabuur baabuur oo muxuu ahaa baabuurtan amaba mitubishiga ama mid la dhihi jiray siiso aho muxuu ahaa direct injection la dhihi jiray iyo noocyo kala duwan ayaa jidkaas waxaa lagu xirayaa muxuu ahaa bahlaan ii sheeg eh, eh, ya fareejo maaha turbooyinkaa lagu xiraa turbooyin a turbooyinkaa lagu xiraya hoonka turbada baska camaa lagu xiri markaas markay magaalada ka soo muxuu aha usoo dhowiy usoo jiraan usoo jiraan hal kilomitr ama laba kilomitr ay soo shidayaan bebebebe bbo dhoro dhoro waxaan yar maaha wax culus markaasaa la soo bixi baabuurtana waadunka ku yaraayeen dukaama holseella ahoon la koobi karin ay muxuu ahay dadkay lahaan jireen dadka ayaa kabayaa ka dhammaaday kaba la'aan lidaalika mantiqada ayada ahayd oo meelaha qaarkood meel dhan oo meeshaan ilaa ushrika intaas la eg oo dukaamada ku yeela qaarkood ay laegyihiin eg yihiin masaajidkan wax ku dhow dukaamada qaarkood weyninka ayaad naftaada u baqi oo dhexmari karin mararka qaar wax jooga ay jirin cidlo ah ee kudheeshinadii ku xirnaa iyo adduunkii magaaladii dhanka xagga waa ka nooshahay xataa kuwa waaa ka jira waa ka nool yihiin inta waa ka nool inta ayara ahayd aan lagu degin aa ku dhacday aan lagu degin aan lagu dheefsanin koley ragga meeshaan fadhiya ragga qaarkood meeshaan tilmaama aad bay u yaqaanaan wax kale saa uma gelin ribaa saa u gashay baa saa u gashay wax kale ma warnimiyo guryahan dhedheer oo la dhisi bangiyadan hoostiina ay ku yeelaan wii hadda ka horey waa la nabad qabay intaan ka warqabo inta badan inta badan waa la nabad qabay dadka majoritygooda way nabad qabeen qof qofka u dhuunto waa laga yaabi karaa waa laga yaabi jiray laakiin dadkeennan ra-iisliyow war arrintaa ka digtoonada nabigeen wuxuu leh sal slam aakilu riba aakhiruhu ilaa qila qofka ribada cuna ugu dambayn faqri unbuu ku dambayni aakhirkiis waa riba waa fadi waa faqri faqrigaas laba nooc buu noqoni faqri xaqiiqi ah waa noqoni faqriga labaadna waa faqri diineed iyo faqri iimaan iimaanka waxaan sheegay kii soomaalida iimaanka iyo islaamnimada kama hadlay iimaan laawo yahude soo maweyn oo qofku uu muxuuha ah, uu saas ah, indhaha u taagayo wax deeqaba ayna jirin ood baahan yah ood guban yah ood qiiqa ma garat iladaas marka xataa awlaadiya ka geli iladaas ataa barakadii reerkay ka geli marka masaladaas ribada akhyaarey arintaas halaisgaarsiiyo intaan hadda ota la rogmin oy kibilaay guryahan muxuuaha ay ku ciyaareen sida kuwa ku dhacday qaarkood yaynagu dhicin akhyaaray ribadaan iska ilaalino mushkiladda ribada waxyaa badana qof gelina wuxuu haystaa toban milyan miskiinko ilaahay a shantoban milyan u haystaa mlyanko weligiis mlyanka gacanu soo galay toban kun oo dolar markiiba hawaa ku dhici muxuu arkaya nin saaxiibkiisa hayo shalay ay shiid insaxa tacbiir isla hayeen oo guri dheeroo toban iyo dhowr dabaqa ka taagay markaas waa isku ayaan yuf intuu intuu intuu or intuu ordi bangiyaaba ula taag baloodu muxuu joint venture waxba ku soo qaadani joint venture ma taqaanaan <laughs> waxyaabaha birya dhan barnay waxuuna aqoon u lahayn markuu guriga soo qaato lacag uma haya markiiba bangiyadu tegi wuule gurig waa kan totolig waa kan adduunka waa kan haye kee lacag ho intaasoo bacentan ku saaranta toban iyo laba bacent muxuu ahaa five seven bacent wama ilaa dalik five waxbaa la saari qaybta ribada caadigeed riba nasia la saari nag wuu dhisaya kadibna toban sana ayuu aan ku bixina u leh waxaa laga yaaba maalintuu dhamay inuu kaw dhaho dinto oodna xataa koob bii ka cabin faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih وأحل الله البيع وحرم الربا الذين يأكلون, يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ربا مركب مصائب بلايا ويان بلايا مركب بابكاس أخياري هل إسقارسيو رقا قرابة قد تقانان وبابكاس كجرها لقال الله amaba damcan amaba ku fikiraan bangiye in badanoo ka mid ahna oo idin leeyihiin ribo ma ahanoo waa bahal xalaal ayib ay leeyihiin in badanoo ka mid waa been iyo zuur iyo buhtaan waa riba halkaas intaad la-eg waa lagaa dharjini naartaada muxuu ahay a qodi mayaad galley ya a jahli a a jahliga masaladaas hadda waxaan garanayaa meelaha gobolladaan ka sheekeynaya qaarkood culummadii xilligaa joogtay ayaa waxay dhaheen lacag soomaalida iyo lacag kenyada ribo ma gelayso culimmadii qaaraa fatwoodeen waxay dhaheen lacag soomaalida ribo ma gelayso lacag kenyada ribo ma gelayso iyagana way qaateen culimmadii laftirkoodii dadkiina way geliyeen culummadii ma kulligood way ka tooba keeneen dhammaantood ayagoo masaajid qaarkood waxaan arkay iyagoo masaajid ka taagan ragga iyaga aha oo fatwooday ayagoo masaajid ka taagan magaalooyinka iyaga ah oo la warnimay oo aliin allamey war waxaas annaga waan ku khaldannay waanan ka tooba keennay war sheekh hebel aa hanagu daba dhimanin aliin allamey iyagoo masaajid microfoon inaygaan saaray oo ka hadlayaan marka jahligii wuxuu ku dhacay rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na weeyaan markaas waxaa laga rabaa falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuun walaa tadlamuun raasamaalkaadii xoolihii adiga aad lahayd maad qaadanaysaa wixii ziyaado ahna haba yaraatay waxaa weeyaan waxaad ka qaadan karta ma lamana ogol inaad qaadato marka baabka isaga ikhyaariha laga taxadiro faqri unbaa qofka u dambayna faqri iyo sixun u dhimasho iyo waxaa weeyaan silac iyo saxriir qof riba cuna ah khatar weeyaan waay xadiidka afar kun lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala aimaam nasai mamed mansuur maxamed mansuur almarwazi waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can ayuub asikhtiyaani can saciid ibni jubayr can ibni cumar cabd lahi bn cumr bn khaaab radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sl sl wuxuu diiday can bayci xabali اlxabala canuga caloosha hasha ku jira canugu uu muxuu ahaa Eh, mxuah er, qaadi doona ama uu dhali doona in lasii iibiyo ama uurkaas isaga ah in iyo mxuu ahaa in lasii iibiyo ama la iibsado ayuu nabigeena diiday alayh slat slam xadika afar kun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad wa xadis saxiixa qala imam nas aخbana qutay ibn saciid qala xadana leyf ibn sacd almisri min cumar xadisku waa ana nabiya nabigana sal sl wuxuu diiday can bayci xabali xabala canuga caloosha hasha ku jira canuga uu muxuu ahaa uur ku noqon doono in la sii gada ayuu nabigeena diiday calayhi salatu slam xadiidkaas waa noocaas weeyaan tafsiiru dalika xabal xabala xabal ilxabala maxaa la yidhaahdaa in la fasira ayuu baabkanu baab yahay waayo xadiidka afarku lix boqol iyo shan iyo labaatanaad marka tafsiirkeenna waxaa ka fiican tafsiirka saxaabiga hahay أخبرنا محمد بن سلمة المرادي واثقة ثبت والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عام بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم العتقي قال حدثني مالك ابن أسم دار الهجرة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحددي عن بيع حبل الحبلة عنق علوش كجر عنق ومحوها أور كنا قندونا إن لا إيبيا أما لك لقطه أي النبي كان ديدي بيع سديدي وكان وحوها هذه حبل الحبلة بيعا إيب yatabaayacuhu ay ku kala waxgataan ama ay kala gataan ahlu ahluljaahiliyati dadka jaahiliga loo yaqaana waa ahlulkufri nimankii reer muxuu ahaa qureysheed iyo gaaladii carbeed ayaa jaahili la dhihi jiray oo gaalada ahaa jaahiliyadii iyo wixii gaal ah xilligaa joogay jaahiliyadaas marka beecay wa ku kala iibsanayuu ahaa kaana wuxuu adaa rajulu ninka ama qofka yabtaacu mid soo iibsada jazuuran geel iyo hala ilaa an tuntija annaaqa ilaa hasha ay ka dhasho uma kadibna tuntiju ay dhasha allatii fii baniha iyada caloosheeda ku jirtay geelaan maujeedaan rimayada ah oo ilmaha caloosha ay ugu jiraan ayaan kaa iibsaday kow waxaan iibsaday waa canuga caloosha ku jira canuga uu dhali doono ayaan kaa iibsaday ahlujaahiliga saas canuga hadduu qurbac noqdo ka warram <laughs> qurba qurbac buu dhali ama u dhintaba amaba sayni ay noqoto hashi markay dhasho ayba khalaas ma dhasho in tacbiir ay noqoto oyba dhalil waa wax moog tahay nabigeena wuu diiday alai slat slam baabu bayci siniin sanado badan in wax la sii iibsado oo sanadkan iyo sanadka dambe iyo sanadka dambeeya ayaan kaa iibsaday beertan wixii ka soo go'i doonoo kale xabaladiiay ku dhowda laftirkeeda soo ma waayo xadiidka afar kun lix boqol iyo lix iyo labaatanaad xadiis saxiixa qaala alimamu nasai ala akhbarna maxamed mansuur maxamed mansuur hahay almarwazi wayaan waa qaala xadadana sufyaan بن عyayنة عن أبي زbayr waa محamed بن mسلم بن tdrس عan jaaبir بن cabd لله رaضي الله taعaلى ه qal وxu yh jaaبir wuu diiday rasul s sl can bayci siniin sanada soo socda in wax la sii gato oo waxaa sanadahan imaan doona sanad sanadkan labada kun iyo ko iyo labaatanka iyo laba iyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka ayaan kaa iibsaday beertaada waxay ka soo go-ay oo kale amaba ganacsiga aad keeni doonto o dhan aan kaa iibsaday dharka aad keeni doonto sanadkan an u oranya sanadka labaadkan sadeaad an u oranya aan kaa iibsaday lacagtiisa labaatan taas nabigan ugu diiday calayhi salaa slam maxaa yeelay jahaala ku jirta meesha baycana waxaa laga ilaaliyaa jahaala laga ilaaliyaa waxaad gadanaysa waa inaad waa taqaan ay noqdaan ararna waa laga ilaaliyaa kidada in waxaa lagugu keeday ama laguga dhagro waa laga ilaaliyaa waxaa kaloo laga ilaaliyaa beentaa laga ilaaliyaa waxaa kaloo laga ilaaliyaa ribadaa laga ilaaliyaa beeca marka waxaad u baahan yahay waa maracadoo kale in la ilaaliyo la ilaaliyo wax ka qiimo badan lidaalika xoolaha xalaasha ah nabigeenna cidda ilaahay uu siiy subxana wa tacala wuxuu ku sheegay wanaag badan wuxuu dhahay nabigeenna cala sl slam nicma almaalu الصaalix lirajuli الصaalix waxaa wanaag badnaaday oo sharaf badnaaday oo barako badnaaday oo qiimo badnaaday maalka suuban oo xalaasha ah oo ilaahay uu u gacangeliyey qof saalix oo suuban uu u gacangeliyey maal ka fiican lama arka ayuu nabiga leh sal allahu calayh wali wasalam maalka haddii marka asalkiisa xaaraan yahay maalu saalix ma yahay waa maya haddii qof aan saalixayn u gacangalana saalix waa mishkilad kale marka waa kaa weeyaan waaya ahay xadiidka afar kun iyo lix boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alay akhbarana isxaaq bn mansuur ahay waa iqة xaafiظ qaala xadaثna sufyaan ibn cuyayna can xumayd alacraj almaki wa laa ba'sa bihi can sulaymaan wa huwa ibn catiiq alasdi wa saduuq can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma ana rasul rasul sl sl nah wuxuu diiday can beyci siniin sanada soo socda in qofka uu sii iibsado wixii soo go-ay amaba ganacsi uu keenay nabigeena wuu diiday alayh slat slam baabu albeyci iib ila اlajali muddo almacluumi ee la ogsoon yahay in wax lagu kala iibsado ayuu baabkan u baab yahay waxbaan kala iibsanay laakiin zaban la yaqaano ayaan wax ku kala gadanay ma banaanta ma banaan nabigeena noo sheega calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka afar kun lix boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qال اmام النسائي عل طلق عمر الفلاس wa ثiqة xافظ qال xdثna يزيد بن زريع wa ثiqة ثبت qال xadثna cmاaرة بن أbي xفصة cmaarة iبن أbي xفصة wa ثiqة hy qaaل أنbأna عكرimة عكرimة mولى cبدالله بن cمر wa ثiqة cاalم بالتفsير waa tqanan عن cائشhaةa أم المؤمiنiin رaضي الله taعaل qالت way ti من cائشha kaana waxaa ahaday calىa rasul rsulka korkii waxaa ahaday burdayni riyayni naxw ahaan meeshaan ciladaa ku jirta kaana calىa rasuuli lah sal slm burdaani qiطriyaan ayaa ahayd in la dhaha laakiin saanay ku aroortay saanay ku aroortay waa ismigii kaana oo naaqisad ahayd oo dib maray waa marfuuc meeshaana maxaa laga dhigay mansuub am majruur <laughs> adigu mid un u raadi ma garateen ilan waa isku nooco waxaan kala jeedaa marka waxaa weeyaan waxay ahayd in la dhaha kaana waxaa ahaaday calaa rasul rasulka al salى اllahu alayh ali wasalam burdayni laba mara burdaani laba mara qiطriyaani qiطriyaan loo yaqaano ama noocaas ah ayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam asarna laakiin wuxuu dhahay kaana calaa rasul rgi waxaa ahaday burdayni qiriyeyni alcumuum marka si ay kusoo arorto sida ayada ah marka sidii loo maqlay waxaa laga yaabaa in magaca bas loo yaqaanay burdayni qiriyeyni saasii loo yaqaanay ma garat oo saa loo maqlay sidii loo maqlay marka loo xifdiy waa suuragal in ay ruwaadda rag ka mid ah ay khaldeenna waa suuragal laakiin macnihii wax iska bedela haba yaraata ma lahan waa laba mara oo qiطriyaan loo yaqaano mxuu ahaa xariiqya ama xariijimo cascas amaba guduudan ayaa ku yeelay waa kaas labadaa maro wa kaana muxu rasulka ken sl slm idaa jalasa hadduu fadhiisto oo facariqa uu ku dhidada fiihima iyaga gudahooda qof markuu marada xirta oo meelaha kulula jooga dhidida ay maani soo ma aqula calayhi nabigay ku culsaa jireen calayhi الsalaaةu wasalaam waqadima waxaa u yimid marka iyadoo xaalada ay nabiga haysato maradii ay culays ku noqoni markay dhididki uu eh, mxuua ku dhaca waqadima waxaa u yimid lifulaanin hebel alyahuudiyi ee yahuudiga ahaa bazun dhar min ashaami dhar fiican ayuu shaam xaggiis ka keensaday ninkaa yahuudiga u yimid faqultu waxaan idhi caisha dhihi rasuulkeena kuleda alay sl slam low arsalta haddii aad u dirti ilayhi ninkaas yahuudiga ah oo fashtarayta minhu aad ka soo iibsata awbayni laba mara ila almaysara ilaa aad muxuu ahay fudayd aad ka gaarto oo aad wax ka heshana aad aad ku sugo lakaana xasan arrin fiican ay layd intaad muxuu aha laba mara ka soo qaadato oo dayn ahaana markii ay kuu fudaato nameola iska bixiso way fiicnaan lahayd fa arsala ilayhi qof buu u diray fa qaala wuxuu yidhi marka ninkii yahuudiga ahaa ad calimtu waxaan ogahay ad aqiiqa calimtu waxaan ogahay maa yuriidu wuxuu doonay muamad muxamedan muxamed wuxuu doonay waan ogsoona aqiiq ahaan baan ogsoona kow inamaa in kale baan yuriid wuxuu doonaa an yadhaba inuu la tago bimaali xoolahayga in xoolahayga la tagu dooni arbeen badanaa kow aw yadhaba bihima amaba labada mara uu la taga ayuu dooni inuu idhacu rabaa qaatalahu llah faqaala rasul sl u sl slm kadaba been ayuu sheegay been ayuu sheegay waaya qad calima wuu ogsoon yahay annii aniga oo nebi moxamed alai sla slam min adqaahum kooda ugu baqid badan lilaah alla weyne inaan ahay waa ogsoon yahay asagaa ogsoon yahuudigaas inaan ilaahay subxaana wa tacaala cidda ugu baqitaanka badan inaan aniga ahay wuu ogsoon yahay waadaahum kan ugu guditaanka badan liamaanati amaanada markii qofka in in allaha yamurukum an tuaddu amaanaat ilaa ahliha soomahin ammaano guditaan oo qofka ammaanadii loo dhiibtay ama laga raba inuu guda qofka ugu ammaano eh, muxuu ahaa badanna oo ammaano bixin badanna inaan ahay uu ogsoon yahi weyaan beenna waa sheegay saasuu nabigan yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam ninkan yahuudiga u ogsoon yahi xaqiiqa wa yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum nabigeena calayhi salaatu salaam magacii ay u yaqaaneen muxuu ahaa alamiin maxamed alamiin ay u yaqaaneen lidaalika kutubta siirada waad aragteen oo kan u yara xataa khulaasa nowlyaqiinka yar oo marka carruurta anha noola dhigi jiray markii kacbadii ay isku qabsadeen nimanka reer qureysheed dhagaxii meeshii la gelin lahaa oo qolo walba ay yidhahdeen muxuu annaga gelinayn ooy seefihii laisu afaystay oo muxua la kala saftay kadibna ay isku waafaqeen cid alle ciddii kacbada u horeysa soo gasho oo masjidalxaraamka soo gasha aan waxaa weeyaan xakam hanoo noqdo ay isku waafaqeen uu nabigeenna soo galay calayhi salaatu wasalaam isagoo socda qofku horrey isagoo noqdo ilahay baa la doonay inuu karaamadiisa kor ugu qaado calayhi salatu slam nabinimada ka hore markaasa hal mar ay isla wada dhawaaqeen radina bilamiin radina bilamiin radina bilamiin soo ma marka alaa tamanuunii wa amiinu man fi اsamaa waa ninka dhihi jira yaa muxamed icdil fainaka lam tacdil muxamedow cadaalad samey cadaalad maadan samaynin markaasaa wuxuu yihi wayxaka man yacdil in lam acdil halaagaaga haddii ani cadaaladaan samayna nabi maxameda yaa cadaalad samayni war miyaad aaminaynin allihii kor jirayna waxyigiisa iyo diintanaad igu aaminay adinkana muxuu ahaa yufticu dhusuq xoolaah ayaad igu aamin ladihin marka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam saasuu amiin u ahaa gaaladan way ogsoon yihiin fainahum laa yukadibuunaka walaakina الظaalimiina biaayaati اllaahi yajxaduuna wa marka maxalushaahidka meesha maxay ta marka maxalushaahidka meeshan waxaa weeyaan in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam uu maradaas ninkaas ka iibsaday ama ka iibsan rabay muddana uu lacagta ku siin rabay inay bannaantaha marka laga garanaya oo beeca marka inaad qofkaan tira warniya combyutarkaan kaa iibsani laakiin lacagti waxaan ku siinayaa marka ii fududaato ama sanadka ama mudda qofka u qabto loo qabto waaya baabu salafun wa beyc salamkii aan soo marnay oo in badeecada la debdiga lacagta la hormariyo iyo wa beycun beyc lisraaciya ayuu baabkan u baab yahay wahuwa isagana slafun wa bayc lagu sheega an yabiica waa inuu iibiya silcata badeecadii inuu ka iibiyo calaa an yuslifahu salafan inuu deymiyo waxaa weeyaan waxaan kaa iibinayaa ama iga iibso badeecadan laakiin waxaa ku xiran inaad muxuu aha wax fulaan ideymiso oo kale waa kaa iibsana lakin intaan ideymi sarafku u dhacaa marka intaas aan ku joojina waxaan rabaa inaan masaaisha qaar aan aan isla yara eegno sheekh cabdisamed eh, waxaan rabaa masaladii ku saabsanayd eh, sarafka iyo howlihiisii inaan isla eegno xalina su-aalaad weydiin rabta lakin wixi waa lagu kala yaacay hee abdsamd ka horey abdsamd eh, masaladii ku saabsanay sarafkii horta habeenihii dhan waan waan kadeedanay oo sheekh usama iska dami lifeka ya